بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل والكفaalة بالbdن jaa-زة faslkana kafaaladu ka waramay marka waynu baranay kafaalada iyo damaanka farqiga udhexeeya soo saama ya wlkafaalatu kafaaladu oo bilbadani badanka ahaatay jaa-izatu mid bannaan weyn idaa kaana cala lmakfuuli bihi kii badankiisa ladamiin la kafaalo qaaday ama la damiintay korkiisa markay ahaato xaqun xaq marka uu yahay korkiisa xaqaasoo liaadamiyin aadam u sugnaaday kafaaladu oo bilbadani badanka ahaatay jaa mid bannaan weyn inagu labadaba waxayn dhahnaa damiin baynu dhahnaa haddii qof la xidho oo nabar intuu geystay nabarkii loo xidho oo qof uu soo daynayo qofkaas waxaa la idhaahdo wuu soo damiinta la odhanaya ama wuu damiintay baa la odhanaya oo isaga qofkaas wuxuu leeyay ninka haddii loo baahdo inaan inaan inaan in la keeno anaa keenay ninka wati alle waktigii loo baahdaba anaa la rabaa anaa keenay waay haddii qofku adduun iyo maal uu damiintana damiinun baa la dhahdaa inagu labaduba damiin baynu naqaana soo ma laakiin xaggan marka qof la damiinanayo waa kafaala marka adduun la damiinanayana waa damaan saas kale noqonaysa marka kafaaladu qof in la damiintaa waa jaa-is idaa kaana cala almakfuuli bihi ka badankiisa la damiintay korkiisa markay ahaato xaqun xaq markuu saaran yahay xaqaasoo liaadamiyin aadam u sugnaaday qofkan la damiintay marka xaq lagu leeyay xaqii waa la qayday soo ma haye adiga maaa lagu qayday hay adi qalbmansal haysta adiga a xaqa waa la qayday maxaa lagu qayday xaqun haye fadal ya maxaa lagu qayday bini aadam maxaa ku baxay kiiska socday wixii ka soo haray oo maxay waay xaqa waxaa loo qaybayaa laba xaq aadami iyo xaq ilaah marka xaq aadami ayaa la damiinanayaa marka qofku xaq aadami lagu leeyay muxuu noqonaya sida qisaastii oo kale qisaas baa lagu leeyay nabar buu geystay ama dil buu geystay deetana waa ama waxa weeyaan qof buu qadafay qadaf buu geystay xaq aadami baa ku tacalluqa mar hadduu xaq aadamu ku tacalluqo qofkaas wala la dabinan karaa waxaa soo hadhay xaqi ilaahay xaqu llah qofkii khamriga cabay oo kale ama waxxaday oo kale xuquuqda xaqa ilaahay lama damayd damaanadu <clears throat> ma gasho qof xaq ilaahay lagu leeyahay oo khamri inta cabay la xadeynayo oo lagu dhufanayo ama intu tuug noqday maxkamadii lakano gacanta la jarayo loo ergeyna maayo ergadana ma aqbasho lamana daminto marka xaqu waa inu noqdo qofka xaqa lagu leeyay marka waa inuu yahay maxay xaqun liaadamiyi xaq ilaahay waa inaan lagu lahayn faslu walisharikati sharikadii waxaa usugnaaday khamsu sharaaida halka wuxuu ka warramaya shirkadda uu kaga warramaya walisharikati shirkadii waxaa usugnaaday khamsu sharaaida shuruudo shan ah baa usugnaaday ka koowaad an yakuuna waa inuu noqdo calaa naadin lacag oo min adaraahimi daraahim ah iyo wadanaaniiri danaaniir ah wa an yatafiqaa iyo inay iska waafaqaan fi ljinsi jinsiga iyo wanooci noocayna iska waafaqaan wa an yakhlitaa waa inay isku daraan almaaleyni labada maalna waa inay isku daraan wa an ya-dana kullu waaxid minhuma mid kastoo ka midina waa inuu u ogolaado lisaaxibihi saaxiibkii waa inuu u ogolaado fi tasarufi tasarufka waa inuu ogolaado wa an yakuuna ribxu macaashku waa inuu noqday walkhusraanu khasaaruhuba calaa qadri maaleyni labada maal qadarkooda ayuu inuu ahaado walikulli waaxidin minhuma mid kastoo labadooda kamid waxa usugnaaday faskuhaa shirkadii inuu fasakho ayaa usugnaaday mataashaa markuu doono wamataa maata axaduhuma midkood markuu dhinto batalat waa burtay shirkadii waa burtay halkan shirkadii weeyaanoo shirkaddu waxaa laba qof oo xoole isku darsaday laba qof oo xoole isku darsaday markay xoole isku darsadaan ayaa xoolihii waa lagu shaqeynaya si uu macaashu soo saaro inta badanna labadoodu ka shaqeeyaan xoole isku daraya kana adduun buu keenaya kana adduun buu keenaya labadaa adduun baa la isku darayaa labadaa adduun baa laga shaqeynaya labadooduba way ka shaqeynaya shaqada ama ha kala ama shaqada ha isleekaadaan aaliban way ka wada shaqeynaya waay haddaba shirkadda noocaasiya shirkaduhu shirkadu way qaybsantaa anwaac bay yeelataa insha allah kuwa kale aynu ka arki doonaa haddaba shirkada aynu tilmaanay waa in wax lasku darsa hadda ogow waxaana shuruudda inay ka mid tahy ya shirkadaasi shuruud bay yeelanaysaa walisharikati sharikada waxaa usugnaaday khamsu sharaayia shuruudo shan ah baa usugnaaday shan shari baa usugnaaday waay ka koowaad an yakuuna waa inuu noqdo calaa naadin lacag waa inuu noqdo kash lacag markaas isku darsanay lacag waa inuu noqdo oo min adaraahimi daraahima iyo wadanaaniiri danaaniira lacag danaaniir ah ama diinaara ah ama lacagta la isticmaala imanka inagu isticmaalna ee shilinkeenna ah ba ha noqdo dollar ha noqdo waa inuu noqdo waxa la daraya lacag kaas waa mid waxaa kale uu noqonaya waxaan laisku daray waa kale noqonaya lacagu keliya maaha mili buu noqonaya miligu waxa weeyaan waa shayga la miiso ama la miisaamo ayaa mili la ydhaahdaa xoolaha waxaa loo qeybiya miliyaat iyo qiimiyaat baa loo qeybiya mil waxaa dhahdaa maa eh, waxa weeyaan maa xasarahu kaylu aw wasnu wajaaza fiihi asalam miligu waxa weyaan waxyaabaha la miiso lana miisaamo waxaa soo gelaya raashinkii oo dhan qamadidii beriiskii faasuliyihii fuulkii digirtii arbakidii hadhuurhkii heedii waxaasoo dhan waa wada miliyaat wey wax la miisaamana waa la mid haddaan la miisaamo iyo haddii la miisa labadaba marka halkan iyadana shirkadu waxay noqonaysaa halkaa lacagu keliya un maahe waxyaabaha kalena way soo gudagelayaan mitaliyaadka ahoo raashinkiina waa la isku darsan karaa hadduu ninkani qamadi keeno kun galan oo qamadi hadduu keeno kan kalena kun galan oo qamadi uu keeno oo la isku daro sax wey oo lagu shuraakoobo oo shirkad lagu sameeyo hadda ma garata marka miliyaadkana u noqon karaa lacag keliya un maaha lacagna wuu noqoni waxyaabaha kale ee miiska iyo miisaanka galan labadaba la miisaamo lana miisana iyaguna wuu noqonay oo shirkadii waa isku dari doonaa waay wax isku darsameeyey shardiga labaad waxay waa an yatafiqaa labadan maal inay iska waafaqaan fi ljinsi jinsigiiyo wa nooci noocba inay iska waafaqaan hadduu raashin yahay noocina wuxuu noqonaya qamadi waa raashin waa qamadi qamadidii lafteeda hadduu yahay noocya sii leedahay qamadidiiba noocyale marka waxay noqonaysaa qamadi nooc cadaan ah ama qamadi nooc cas cadaan iyo casan hadday kala leedahay maalan beriiskuna noociisii kala leeyahay beriis hadduu yahay noocyiisa la kala doona jinsiga iska waafaqaan noocan iska waafaqaan marka waa qamadi iyo qamadi beriis iyo beriis hadhuur iyo hadhuur timir iyo timir lacagta hadday noqotana dollar iyo dollar shilin somaliland shilin somaliland saasuu noqonaya marka dinaar iyo dinaar dirham iyo dirham waay marka waa in halkaan iska waafaqaan waxaa la diidaya marka inay kala mid kala mid noqdaan laba kala jaad ay noqdaan laba kala jaad hadday noqdaan iskuma darsamayaan waa in la isku daraa shardiga oo marka la isku daro waa inaan kala soocmayni waa kanoo shardiga saddexaad buu ka dhig waa an yakhlitaa waa inay isku daraan almaaleyn labada maalna waa in isku daraan labada qof wada wada labada qof waa in xoole isku daraan marka waa in yakhlidaadu shardi maaha ficilkoodu inay iyagu isku daraan shardi maaha haddii xoole isku darsamaan oo dabeetna ay ku heshiiyaan inay sidaa shirkad ku noqdaan sax wey waa in laisku daro xoolahan marka laisku darana waa inuu noqdo xoolo maalkaa laisku daray maal aan kala soocmayn waa inuu yahay maxaa ku baxay waxaa laisku daray kala soocmay waxaa la diidan yahay hadhow haddii marka shirkadda inoo shaqaynaysahay haddii wixii ay xumaadaan ama wixi uu shaqayn waayo in mid uu yidhaahdo day ka xumaaday kaagii waay kayga muhayn ka xumaaday saa daraaddeed waxyaabaha aan isku darsamaynin curuudda ah alaabaha acyaanta sida maalan kuraasidii oo kale dharkii oo kale sibirkii oo kale birtii oo kale ya furaashadii oo kale waxyaabaha shirkad kuma ansaxaysa isku darsado way kala socmayaan wax la isku dari karaa maha iminka qamade hadda soo qaadid adu nin kalena qamadi uu soo qaado oo qabadadii qabadadi lagu daro ma la soci karay lama kala soci karay lakin ninkan hadduu gawaadhi keeno maalan ninkana gawaadhi uu keeno oo labadii gawaadhi meel laskuu keeno ma la kala kara mise lakama la soci karo waa la kala sooci kara kan waxay gawaadhideeda waa intan adee gawaadhideeda waa intan marka kuma asaxayso waa in xoolaha laisku daraa sababta laleey wa xoola isku darsamayo aan kala soocayn marka laisku darana sababteedu waxa weeye si aanu hadhowt muran iyo khilaaf una u imanin oo haddii wax xumaadaan oo kale aanu qof u ohanin ka xumaada kaygiimu hayne dee kaagiibu ahaa haddii xumaada u ka wada xumaanaya hadduu hagaagana u wada hagaagay waay wa an ya'dana kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda kamidba ah waa inuu ogolaado lisaaxiibii saaxiibka waa inuu ogolaado fi tasarufi tasarufka waa inuu ogolaado tasarufka waa maxay iibinta iyo soo iibinta labadaba in wixii waa shirkadda maxaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey ribxi macaash in laga helaa loo sameynaya markaa tasaruf baa la sameynaya waxbaa la iibinaya waxbaa lasoo iibinaya iibkiiba marka waa inuu mid kastaba saaxiibkii u ogolaado tasarufkii waayo xoolahan isku jira laba nin eh, shirkaddu waxay ka bilaabantaa laba nin iyo wixii ka badan laba saddex afar toban way sii badan karaan marka kaba soo qaad laba baynay ahaayeen amaba saddex baynay ahaayeen mid kasta waa inuu ogolaado saaxiibkii maxay tasarufka waa inuu ogolaado inuu waxna soo iibin karo waxna uu sii iibin karo sababta waxa weeye xoolahan isku jira mid qayb isagaa leh isagu waxbuu ku leeyay meesha ka kalena inta kalena saaxiibkii baa le isagu leeyahay maahe inta kale saaxiibkii baa le ama saaxiibadii baa le intiisa wuu ku tasarufi karaa isagu inta saaxiibadii kuma tasarufi karo ilaa u ogolaadaan mooyaane ilaa ay u ogolaadaan mooyaane kuma tasarufi karo sidaa daraaddeed waa inuu ogolaansho ka haystaa xoolahan isku jira intiisa maa in kale ku jirta elene inta kale ku jirta dadkii lahaa waa inuu ogolaasho ka haysta inuu iibin karo soona iibsan karo saasay noqonaysa sababad xuma sababta loo keena maxay sababta loo yidhi waa in ya-dana kullu waaxid minhuma lisaaxibihi atasarufa mid kas eh, lisaaxibihi fi tasarufi tasarufka marka waa inuu mid kastaaba saaxiibka u ogolaado xoolahan uu ku shaqaynayo qayb isagaa leh qaybna dad kalaa leh qaybta dadka kale ay leeyihiin tasarufka male qofku xoolo aanu lahayn kuma tasarufo waxaanad lahayn ibin maysid waxaanad aanad lahayn dee inaad ku tasaruftaa laguma ogola ilaa dadkii lahaa ay ku ogolaadaan mooyaane inasahayn haddaba halkanna xoolahan aada haysid ee la daray qayb qaybtaad leedahay maahe qaybaha kale de waxay u baahan yihiin dadkii lahaa ogolaanshahooda ay u baahan yihin inay ku tasarufto kuma banaane saa daraadeed qofna qof kale wixiisa ma qaadi karo kumana tasarufi karo ma qaadi karo kumana tasarufi karo saas wa an yakuuna aribxu macaashku waa inuu noqdo iyo walkhusraanu khasaaruba calaa qadri maaleyn labada maal qadarkooda dadku xoolaha isku darna walba maalkiisi intuu keensaday ayuu macaash ku leeyay khasaarahana ku leeyay lama kala badsanay <clears throat> nin walba xoolihiisi intuu ahaa unbu khasaaruhuna ahaana ee faaidana ahaanaysa maalan laba nin ayaa xoola isku darsaday mid walba kala bar buu keenay way macaasheen macaash mid walba misuu yeelanaya ya kala bar bay noqonaysa soo ma ayib laba nin saddex nin baa xoola wada lahaa isku darsaday way ku shaqaynayeen marka mid wuxuu keenay kala bar buu keenay xoolihii labada kalena midkiiba rubcu buu keenay waxay isku noqdeen iyaguna waxa weeyaan kala bar bay isku noqdeen ya boqol boqolkaasu ku buuxa mid kalbar buu leeyay labada kalena kalbar ba isku leeyihi midkiiba rubc buu leeyay kana rub bule kana rubc buu leeyay faaidaa timi loo kala qaadanaya kii kalbar kale muxuu qaadanaya nus kalabar buu qaadanaya muxuu haaya faaidadii rabxigii kana muxuu qaadanaya rubuc kana kana rubuc buu qaadanaya yani labada nooc isku qaada nus ba isku qaadanaya khasaare hadduu yimaadana waa caynkaasoo kale xoolaha khasaarihii yimid saasuu musan noqonaya kalabar buu midna qaadanaya ka kalna kala barh amaba kana rubuc kana kala barh kana rubuc saasay noqonaysaa marka qofku maalku keenay ee meeshuu ku daray ayaa waxay noqonaysaa wii wixii uu faaidana maalkiisaasi qadarkiisu noqon doona wixii khasaare yimaadana maalkiisaasi qadarkiisu buu noqonay ninna loo shariyi maayo faa-iide oo ah. la odhan maayo kaa iminka rubuca keenay adugu waxaad qaadanaysaa faa konton baa lagu siinaya haddii khasaare ay noqotona khasaareba malihid adigu ma asaxayso taas ma asaxayso waay waxaa kale halkaa iyaduna soo gudagelaya dadka kamid ah waxay sameeyaan oo ah waxba la isku darsanaya maalan dabeetana waxau odhanayaa xoolahaasi oo lagu shaqaynayaa bil kasta ama sanad kastaba faa'iido go-an baad leedahay intaasaad leedahay laba kun baad leedahay tusaalahaan sanad kasta ama bil kasta waxaad leedahay faa'iida leedaho faa'iidadii bil kasta waxaad qaadaysaa kun baad qaadanaysaa waay hadduu faaido kun ka badata ka war ma ohanin wixii ay soo saartay baa lagu siinaya ama ha badnaad ama ha yaraaday kun baad leeda bil kasta buui ama sanad wal la xisaabay laba kun baad leeda oo faaid ah hadday ka badnaata ka war oo faaid intaa ka badnaata war ma labada kun baa la siinaya qofki haddii ay ka yaraata ka war iyaduna ay hoosu dhaafto marka halkaa waxaad kaaga muuqanaysaa arrinta noocaasi iyo heshiiska dadka saa u dhex maray inuna banaanin xaaraan banaan waay marka waa inuu noqdo ribxigii khasaarihi maxay calaa qadri ish adiga alaa qadri maay calaa qadri maxay ya waay gara waay adigana ku xiga ya calaa qadri lmaalayn labada maale la isku daray mid walba qadarkiisa int intuu ahaa weyaan wlikulli waaxidin minhuma mid kastoo labadooda kamida labadoode haya ku noqo adig ku noqo labadooda kuwe labadooda wax isku darsaday faskuhaa faskitaankeeda usugnaaday mataashaa goorta uu doono mid kasta u faski karaa caqdiga noocaasa maxaa la dhahdaa yaa sheegaya caqdiga noocaasa maxaa la dhahdaa adiga adiga adiga adiga harikada may fadal jaa-izu arafayn baa lahaa jaa-izu aarafayn jaa-is iyo laazim baan fadhigan soo mahayn laazimku muxuu ahaa caqdiga aan la fasakhayn soo ma jaa-iskuna muxuu ahaa caqdiga la fasakhi karayo soo saamahayn ayib haddaba jiray laazim laazim arafayn iyo jaa-is arafayn iyo laazimu min araf wa jaa-isu min araf imse wey ya laazim arafayn labada qol midna kama noqon karo labada qof wax kalabisa midna kama noqon karo midna ma fasakhi karo labaduba iibkii oo kale aynu kusoo tusaalan jira markii iibku dhamaado shuruuddiisi arkaantiisi khiyaaraadkiisii marku wixi dhan wada dhamaadaan laazimuu noqonaya waa laazim arafayn labada arafba midna ma fasakhi karo jaa-isu darafeynkana waaba kan aynu haynaba labada qoloba way fasikhi karaan ya labada qoloba markuu doonu fasikhi kara ka noqon kara halkan waxanu ku haynaa jaa-is iyo laazim adarafeyn waxaa inoo hadhay laazimun min araf wa jaa-izun min araf waynu soo dhigan yaa sheegaya hay sheekha waa rahanki fariid sax waa rahankiiyo ninka uu rahanka dhigaya marka uu rahankii dhiga ee murtahinkii uu gacanta ku dhigo uu qabdiyo laazim buu noqonaya xagga raahinka waa laazim xagga murtahinkana waa jaais somaa makaas agga murtahinka waa maay waa xagga raahinkana waa laazim kama noqon karo raahinku laakiin murtahinku isagu wuu fasakhi karaa wuxuu ugu celin karaa qofki laakiin goormo ayuu laazim noqonaya wuxuu laazim ku noqdaa bilqabdi marka gacanta lagu dhigo inta ka horeyse maya saa ula soco wlikulli waaxidi minhuma mid kastoo labada kamid waxa sugnaaday faskuhaa fasitaankeeda mataa shaa goortu doono wamataa maata axaduhum midkood goorta u dhinto midkood midkood ayaa labadii qofe wax isku darsaday hadduu midkood dhinto baalat shirkadii waa burti marka hadduu midkood dhinto iyo haddii uu waasho waa isku mid hadduu waashona waa saasoo kale midkood baa midkood baa waashay shirkaddii way buraysaa halkan waxaan ku siinayaa iyadana iyo wixii lamidka ahaa mid kalena qabso xifdigatana caqdiga jaa-is haddaa lagu dhahdo caqdigaas waa jaa-is darafeynkaas oo kale haddaa la yidhahdo waa jaa-is darafeyn maalan ya midkood haddii uu dhinto ama uu waasho caqdigaas waa buraa halkaas ku istaagay caqdigu hadduu laazim yahay buri maayo caqdigu hadduu laazim yahay midkood hadduu dhinto buri maayo maalan musaaqaadka oo kale musaaqaadka musaaqaadka waxa weeyaan qof geeda loo dhiibayaa beerta loo dhiibayaa geedaha waaweyne timirta oo kale maalan ka shaqee baa laodhanaya hagaaji midhaha kasoo go-ana sanadka midhaha kasoo go-a qaybtaadaad leeday qaybtaad leeda kalabar baad leeday tusaale ahaan anna kalabar baan le ninki beerta lahaa saaso odhanaya ninkaas beertu ka shaqeynaya caqdiga musaaqaadka labadana dhex maray waa laazim waana laazim arafayn midna ma fasakhi karo waxa dhintay midkood shaqadi ma istaagaysa maya ma burisa caqdigi wuu soconaya mid walba dhealkiis dhexlihiisu halkiisa geli doono laakiin haddii uu noqday jaa-isu hadduu noqday maalan sida halkan aynu ku jirno oo kale ya midkood hadduu dhinto shirkaddu way buraysa laba nin baa wax wada lahaa ama afar nin baa wax wada lahaa mid kamidabaa dhintay kaa qaybtiisa way istaagtay halkaasu ku istaagaysa dhaxlayaashii waxaa lagu odhan doonaa wixiini waa kan aad dhaxasheen uu qofkii idinka dhintay shirkadii miyaad gelaysin caqdi baynu iminka galnaa cusub mise waad qaadanaysin waa saas wey laakiin dhaxlayaasha baad ka soo galayn maya shirkadii way burtay cidda kale ee halkiisii doonaysa inay gasho waa inay caqdi cusub la timaada waa inay heshiis cusub lala yimaada marka maxaynu kala saarnay haddii caqdigu uu jaa-is yahayna dhimashada waa u iyo waalida wuu ku buraya hadduu laazim yahayna ma burayo intaan xifdi faslun wkul ma jaaza lilinsani tasarufu fiihi binafsihi jaaza lahu an yuwakila fiihi aw yatawakala fasalkana wuxuu ka warramaya wakaalada wakulu maa shay kastoo jaaza lilinsaani insaanka u bannaan atasarufu fiihi inuu ku tasarufo binafsihi gaar ahaantiisa ugu tasarufo jaaza lahu waxa u bannaan an yuwakila fiihi ay an yuwakila fiihi hayrahu heyrkii inuu u wakiisho oo u tala saarto waa uu leeyay aw yatawakala ama isaga laftiisa wakiil ka noqdo eyrkii wlwakaalatu wakaaladu caqdun jaa-izun wa caqdi jaa-iza walikuli minhumaa mid kastoo labadoo sugnad waxaa u sugnaaday faskuhaa wakaaladii mataashaa goortuu doono wa tanfasku waa fasakhmi doontaa wakaaladu bimowti axadihim midkood geeridooda ay ku fasakhmi doontaa wlwakiilu wakiilku amiinun amiin weeyaan falaa fii yaqbidu waxa uu soo qabanayo wa fii ma yasrifuhu iyo waxa uu bixinayo waxa weeyaan amiin buu isaga waa aamin walaa yadmanu ma dhabi maayo ilaa bitafriidi tafriid mooyaane isaga oo gaboodfal la yimaada walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu iibiyo walaa yajuusu ma banaanaanayo an yabiica inuu iibiyo wayashtariga uu soo iibiyo ilaa bialaati sharaa'ida saddex shardi mooyaane an yabiica inuu iibiyo biamani lmili amanulmili inuu ku iibiyo yacni shaygan qiimihiisii oo kale inuu ku iibiyo lacagta udhigmaysa wa an yakuuna waa in noqdo waxa wax ku iibinayaa binaqdi lbeled beledka lacagtiisa waa inuu ku iibiyo walaa yajuusu ma banaanaanayo an yabiica min nafsihi naftiisa inuu ka iibiyaana ma banaanaanayso walaa yuqiru calaa muwakilihi muwakilkiisana u qiran maayo ilaa biidnihi idankiisa mooyaane waay halkan wuxuu noga warmaya wakaaladii wakaaladii wuxuu inoo sameeyey markaa daabi ya daabit buu ku siiyey rahankana daabit buu inu soo siiyey soo mahayn daabitku rahanka inu soo siiyey maxay kullu maa jaaza baycuhu jaaza rahmuhu hay kasto iibkiisu uu banaan yahay rahankiisu waa u bannaan yahay ayib shay kasta oo iibkiisu uu asaxayo samaheen waayo iibkiisu haddun asaxayn rahanka maku asaxay waayo kaasaan u dhinacana ka jawaabay sababta uu rahanku ugu asixi waayey shayga iibkiisu asixi waayey waa maxay xaggan xaggan taasoo isku taga qof ka jawaab intiinaaso dhan ya waay ninka farta taagi sababto waa fariid rahankan waxaa loogu talagalay qofku hadduu bixin waayo in la iibiyo shay iibkiisu wana asaxayninna dee lama iibin karo marka rahan ma noqon karo fariid weeyaan sax wey asaas haddaba halkana daabid baad ku haysataa halkee adiga ya halkan aan jedno halke waay adiga ha ha meeshu waa halkan baynu dha ya hay wakaalada halkan baabka wakaaladayn marayna weeyaan ya wa kulu ma jaaza lilnsaani wakaa daabitki wa maa shay kastoo jaaza lilinsaani insaanka u bannaan altasarufu fiihi inuu dhexdiisa ku tasarufo binafsihi gaar ahaantiisa ugu tasarufo jaaza lahu waxa u banaan an yuwakila fiihi inuu shayga dhexdiisa qeyrkii u wakiisho oo cid idhaa hebeloo wakiilba shaygaa iga tahay waa bannaanta aw yatawakala amaba isaga laftiisu wakiilu noqdo oo qeyrkii u wakiil ka noqdo inuu isagu wakiil noqdo iyo inuu cid wakiisho labadaba waa leey ya qof marka wax wakiilanaya waa nin jaa-is tasaruf tasarufkiisa aynu binahay nin wax ku tasarufi karaya wax iibin karaya wax soo iibin kar soo iibsan karaya waa inuu yahay ya qofku wax iibin karaya waa kee waa qof caqli leh oo aan waalnayn soo ma oo qaan gaadhay oo ilmo yar aan ahayn ilmo yar carruurta aan qaan gaadhayn waxba ma iibin karo tasarufaad ma leh mar haddun tasarufaadkuna lahayn ya m waxna ma wakiilan karo lamana wakiilan karo kawaalana saasoo kale waxna ma wakiilan karo lamana lamana wakiilan karo marka kul maa jaaza lilinsan atasarufu fiihi binafsihi wuxuu isagu ku tasarufi karayo wuxuu isagu la iman karayo ee bannaanta isagu inuu la yimaado ya cid buu wakiilan karaa cid buu u wakiilan karaa isagana waa loo wakiilan karaa wakiilna wuu noqon karaa muwakilna wuu noqon karaa labadaba waay markuu inagu yihi sheekhu kulu maa jaaza lilinsaan atasaruf fiihi binafsihi shay kasta oo qofku uu ku tasarufi karayo ay u banaantay inuu ku tasarufo inuu cid u wakiisho ama isaga laftiisa wakiil laga dhigto way banaan tahay waxa ku baxay waxaan qofku un ku tasarufi karayn ma jirta waxyaaba qofku un ku tasaruf qof aan tasarufaat aan lahayn yani waxaan ku tasarufi karayn ayib maalan waxa weeyaan guurka oo kale maala guurka waan arki doonaan insha allahu tacaala ninku inta uu xaajiga yahay ee xajka uu joogo ee xaj uu xidhan yahay ama cumraba uu xidhan yahay ma guursan karo ma guursan karo mana guurin karo isagu guursan maayo guurinna maayo uma banaana oo intaa uu yahay waxyaaba muxaramaad kale kamidta qofka xaajiga ah. waay ninkaas xajiyaya ama cumraysanaya intaa uu xidhan yahay cumrada ama xajku xidhan yahay ma guursan kara maya tasarufka male soo maha inuu cid u maya iyadana maya cidna uma wakiilan karo oo nin hebelow wadankii adan kaaga hiblaaye ii doon odhan maayo ma asaxayo waayo waxay ahayd wuxuuna soo ku tasarufi karaa soo mahan kuma tasarufi karayaba isaga laftiisi isaga laftiisa ku tasarufi karaya qofkan la wakiilanayaana waa inu waxaan loo wakiishay gaarkiisa qof tasarufi karaya waa inuu yahay ninka xajka jooga haddaad u diratid gabadh halkaa joogta oo tiraad isoo guuri ma asaxaysa iyaduna waayo isaga laftiisa nin guursan karayaba mahaba xilligaas marka maxaa la rabaa qofka la wakiilanayo waxaan loo wakiishay ee loo dirtay ee qaba lagu yidhi qof ku tasarufi karaya waa inuu qof ku tasarufi karaya waa inuu yahay kan wax wakiilanayana waxaanuu qofka u dirtay uu leey waxaa iisoo qabo hadduu u qabsan lahaa qof ku tasaruf kariya waa inuu yahay labadooduba tasarufaadka ay leeyihin markaas waadaxu noonay soo ma hadda soo weli ma fahamta adu ya sheekh ad ya tasarufku maxaa logala jeeda atasaruf binafsi sax wey waa sidaas waay wakulu maa shay kastoo jaaza lilinsaani insaanka u banaan atasarufu fiihi dhexdiisana ku tasarufo binafsihi gaar ahaantiisa ku tasaruf jaaza lahu waxa u banaan an yuwakila fiihi dhexdiisa inuu u wakiisho hayrahu ayrkii inuu wakiisho aw yatawakala ama isaguba markaa wakiilu noqdo oo eyrkii wakiilu ka noqdo wlwakaalatu wakaaladu caqdun jaa waa caqdi jaa walikullin minhumaa mid kasta oo labadooda kamidaba qofka labada qof is wakiishay waxaa usugnaaday faskuhaa faskitaankeeda mataashaa markuu doono inuu fasko abdaas muxuu noqday jais marki waan garanay soo ma mid kasta inuu faski karaa bu yidhi maxay noqonaysa markaa jaa-isu aarafayn sax wey watanfasiku way way doontaa wakaaladii bimowti axadiha midkood geeridooda ay ku fasakmi doontaa haye halkan haddeerta maxaynu sheegaynay haddeerta maxaynu nidhi yaa sheegaya waay fadal mi adiga adiga adiga haahe sheekh haye ha sax haye sax ha geeri ku buri maayo caqdigii laazimka ahaa sax wey waay waay ha geeridu ku buraya marka imika had keenayso ma sax fariid waa sax soo marnayo hore wuxuu ahaa shirkaddu bahay soo maahayn jaa-isu darafeyn buu ahaa wuxuu nagu yii wamata maata axadun badqrat buu nagu yidhi kan kalena iminku muxuu nagu yihi watanfasikhu bimowti axadihimaa way kuu buraysaa midkood hadduu dhinto way fasakmaysaa marka way caqdiga jaa-iska ah hadduu caqdigu laasim yahay oo midkood u dhinto ama uu waasho ama uu miir doorsoomo ya ma buraya maya walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu iibiyo wayashtariya uu iibsado qofkii wakiilka ahaa wax loo wakiilay qofka waxaad u wakiilanaysa markaa dee wax iibki ka qofkii loo wakiishay wey waxyaabaha qofka loo wakiilan kara way farabadan yihin wakaaladu way noocyo badanta haddaa loo wakiisho iibka haddaa loo wakiisho waxbaa soo iibi ama sii iibi alaabtan iibi ama soo iibi marka an yabiica inuu soo iibiye weyaan wayashtariya an yabiica inuu iibiye weyaan sii iibiye weyaan wayashtari uu soo iibiyo soo iibsado ila bialaai sharaa'id saddex shardi ku asaxaysaa way ku banaanaanaysaa an yabiica waa ka koowaade inuu iibiyo shaygii ama uu kusoo iibsado bihamani lmili hamanu lmili haman miligu muxuu yihi shaygan qiimihiisii oo kale buu kusoo iibinaya shaygaas qiimaha u marayo oo kale inu kusoo iibiye wey shaygii loo diray layihi soo iibi maalan gaari baa loo diray waxaa loo wakiishaday gaari inuu soo iibiyo ama gaari baa loo wakiishay inuu iibiyo iibi baa la gaarigan gaarigaasi qiimihiisa uu suuqa uu ka maray waa inuu siiya qiimaha suuqa uu ka maray waa inuu siiya waa inaanu siinin ya qiimo aada u hooseeya waa inaanu siinin hadduu ka sarraysiyi ka war qiimaha suuqa ka maraya waa toban kun isaguna wuxuu soo siiyay shan iyo toban kun buu siiyeyba ka war sama ya qiimaha suuqa uu ka marayaa layihi eeg waxa weeyaan ninka waxaa loo wakiishay gaadhiga iibi baa lagu yihi isaga mar haddaa lagu yihi sheegan iibi haddaa la yidhi mar walba qofka u wakiishay ee sheegan iskale maslaxadiisa iyo waxa u roon ayuu ilaalinaya sidaa daraadeed wixii xumeynaya oo dhow ka ilaalin doono haddaba shaygaasi suuqa qiimaha uu ka marayo waa inuu ka hooseysiiyo hadduu ka hooseysiiyana abni yasiir waa inu noqdo abni faaxisha waa inu noqon hadduu aada u hooseysiiyo asixi maayo sax maha waa alad lakin haduu ka sarreysiye ka war qiimihii suuqa uu ka marayy qiimo ka badan buu soo siiyeyba sax mase alad sax wey qofkii uu iibiyey buu u keen yihi de suuqa wuxuu ka mara toban kun shan iy toban kun aan kuusoo siiye faaiido badan buu keenay de sax wey taasi laakiin isagoo tobamaraya shan ka war oo shan ma kuso sii waa qabni faaxisha soo ma ma sax ma ma banaano taasi abniga loo qaybiyaa laba maxaa loo qaybiyaa ya laba abni faaxish iyo abni yasiir abniga yasiirka la ska dhaafa dhib mala iminka matan suuqeena o joogtid iminka halkan shay baad iibsatay shaygii marka iibsatay waxa lagaa sii toban kun oo shilin ayaa lagaa sii xaggii xaafadaha marka tagtayna waxaa lagaa siiyey koob iyo toban kun oo shilin maasdheli ya kun shilin mid odhanaysa wada dhacdo suuqu toban kun baa yaa laga siiya kun shilin wax badan maaha wax badan maaha intaas way isdhaa way isdhaafi karaan dhib male laakiin isagu toban ka mari haddaa labaatan lagaa sii ka war ama soddon lagaa siiyo waa abni faaxisha kaas kaas ma asaxayo marka an yabiica inuu iibiyo wey shayga biamani mili amanmil waa inuu ka iibiyaa qiimihiisa shaygaasi qiimaha u marya lacagtiisa waa inu ka iibiya wa an yakuuna waa inuu noqdo lacagtuna binaqdi lbeled beledka lacagtiisa waa inu noqoto beledka lacagta laga isticmaalo marka hadda laba lacageyo la isticmaalo horta lacagta beledka laga isticmaalo mayna lacag kale ku iibin maayo qofkaas haddii laba lacageyo laga isticmaalo labada labada lacagoodta wanaagsan ee qofka wakiishay u dheefroon ee u wanaagsan ayaa uu ku iibin doonaa walaa yajuuzu ma banaanaan ma banaana an yabiica min naftiisa inuu ka iibiyo qofki inuu naftiisa ka iibiyo ma banaana waay shuruudda bayca waxaa ka mid a sidii culimmadeynu ay yidhaahdeen tacadudu arafey alcaqd caqdiga labadiisa araf inay tacadudaan waa in la helaa iibiye iyo iibsade qof keliyihi ma noqon karo iibiye iibsadana ma noqon karo ya qof keliyihi ma noqonayo maxay kii wax iibinayay haddana isla markaana iibsanaya ma noqonayo qof keli ma noqon karo waa in la helaa laba qof waayo sababto waxa weeye labada qof qofka wax iibinaya waxa uu doonayaa inuu lacag badan waxaan uu iibinaya lacag badan inuu siiso oo lacagtiisa uu kordhiyo inuu jeceliyo oo uu doonaya ka wax iibsanayaana waxa uu doonaya wax jaban oo wanaagsan shay wanaagsan oo jaban qof keliya intaas may ka iman karta qof keliya ayaa wuxuu doonaya lacagtan inu kor u qaado wuxuunu doonaya haddana inu hoos u dhigo ma suura gelaysa ya ma suura gelaysa waayo min kuso celiya <laughs> qof keliya kama iman karayso qof keliya inuu doono inuu lacagtan lacagtana u kordhiyo macaash badan uu helo isla markaana wax jaban haddana u heo shaygan u jabnaada haddana ma kama suurgelayso waa in laba qof la helaa sidaa daraaddeed baa qofka wax loo wakiishay ee loo wakiishay shaygaa inuu iibiyo isagu naftiis kama iibin karo guriga ii iibi buu kuui ninka gurigaas adaa iga wakiilay iibi isagii baaba iibsadayba markuu iibsanayo isagii baa iibsaday markuu iibinayana wakiilnibuu ku iibinaya wakiilnibuu ku iibinayaa waana iibsanayaa ya marka wuxuu yahay iibiyena weeyaan oo de agba kelmadu ku iibinaya waana iibsada haddana weeyaan ma asaxayso marka qofku wax loo wakiishay inuu isagu iska iibiyaa ma banaana waaa waxaa la eegayaa qofkan maaragtay labadan qof gorgorta ma dhex mara hadee jabad garanaysinoo wixiiga iyo mayana intaasoo waxba dhex mara de qof keli gorgortami karaya isagu ma gorgortami karaya saasay u diideen culimmadu marka walaa yajuuzu an yabiica min nafsi walaa yuqiru calaa muwakilihi qofkii wakiishay markaas waxa weeyaan qofkii wakiilk qofkii wakiishay ee wakiilka u ahaa u qiran maayo waxba uqiri maayo ilaa biidnihi isagoo ogolaada mooyaan waxba u qiri maayo bimacnaa tan waa tan waxay timaadaa marka maxkamadaho kale la joogo nimanka looyarada oo kale ninka hadduu yidhaahdo deyntaas xoolahaasaan qofkaas ku haysanaa wakiilbad iga laakiin lacagta intaa laeg boqol kun oo shilin hadduu igu sheego boqolkaa kun igu leeyay waad qiri karta markaasa ah, boqolka kun baa lagu sheegay markaasuu wuxuu yihi boqolkaa kun wuu ku leeyahay waanaan u qiray wakiilkaygii ma asaxayso wixii qiraara xataa ilaa biidnida sheekhu sheegayo waa qowl daciifa qowlka muctamedka waxa weeyaan wax alli wixii qiraar ama ama ha loo ogolaado muwakilkii ama yaan loo ogolaanin isagoo shaqo kuma leh wakiilkiis kama qiran karo wakiilkiisa kama qiran karo ama ha u ogolaado isagu oo iga qira ha yidhaahdo amiyuuna odhan waa isku mid hadda wixii qiraal uu noqdo qofkii baa loo yeedhi doonaa qofkan wakiilkiihi isagu shaqo kuma leh wixii qiraala wakiilku shaqo kuma leh ayaa yaa qiranaya qofka qiraalka qofka qirana waa kee waa kii wax wakiishay ee waxaan lagu haystay isagaa iman doona mar hadday qiraal gaadho wakiilku shaqo kuma lu ka baxaya qofkii wakiishi buu u yeeri doona wuu leeya qaraar bay gaadhay kaal hadda waa wii qarada ama ama inkir isagaa iman doona hadduu ama uu qiran ama u inkiri doona oo waadix ma halkaas ya wakiilku qiraan m qiraan ma ku leeyahy qiraan ma loo wakiilan karaa wakiilka qiraan ma loo wakiilan karaa aljawaab maya soo ma waa intaas maya halkaasaan ku daynaynaa wasala allah waslama wbaaraka calaa muxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin